بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد cashirkan waa kii labaad ee ka mid ah kitaabu الnikaax waxaynu soo maray dhowr masalo oo ku saabsan waaxdii koobaad ee muqadimaadka muqadimadii koobaad waxay ahayd nikaaxa xukunkiisa tii labaadna waxay ahayd yaa la guursanaya tii saddexaadna waxay ahayd muqadimo ku saabsan axkaamu nadar maxaad eegi kartaa maxaadan eegi karin muqadimadii afraad ba hadda inoo bilaaban baan u malaynaya masaayadina waynu soo mar muqadima raabica aan ku joognay afraad maana soo marin taa may aalia ahayd tii saddexaad ma ahayn miya huwa mustaxabun limuxtaajin tii koobaad baa ka bilaabatay tii labaadna wayustaxabu dayinatun bay ahayd ta saddexaadna wayaxrumu nadaru faxalin baaliqin bay ka bilaabanaysay wixii ka dambeeyey ayadun ba ahayd muqadima raabican taaganna faslun fi اlkhiطba wuxuu ku saabsan yahay dooniddii gabdhaha la doonay khidbadu marka bikasri اlkhaa'i waa iltimaasu الnikaax guur inaad codsato ama in inin laguu guuriyo oo lagu mehersho aad codsataa khidbada la yidhaahdaa dumarkuna waa saddex marka khidbada la marahayo ima khaliyaة can nikaaxin wacida haweenay ka maran guur iyo ciddaba ninna ma qabo oo xaas ma aha ciddana ma tirsanayso midda labaad waa haweenay markaasi mankuuxo ah ta saddexaadna waa haweenay ciddo tirsanaysa tii koobaad ahayd khaliyaة min nikaaxin wacida wax walba waa xaaraan wax walba waa in hadalka loo sarbeebo guurka iyo in loo saafo iyo in loo sariix loo caddeeyo intuba way bannaan tahay ilaan tacriib alkhidba iyo tasriix alkhidba ayuu falkusul ku saabsan yahay marka haweenaydu hadday tahay islaan aan la qabin ciddana aan tirsanaynin waxaa bannaan guurka iyo doonidaadu inaad u sarbeebtana waa bannaan inaad u saraaxootana waa bannaan tahay tacriid iyo tasriixba waa kuu bannaan yahay hadday mankuuxa tahoo ishaweenay ninqabo tahayoo xaas ay tahay labaduba waa xaaraan haddii dabdarradaadu ma nin xaaskiibaad leedahay waa ku rabaa iyo hebel hadduu kaa dhinto anaa kollay diyaar ah hadduu ku furana nin waayi maysid idabdarradaa looma baahna xaaraan wey mar hadday xaas tahay tacriid iyo tasriix midna ma bannaano doonitaan iyo guur in loo sarbeebana ma bannaano in loo cadeeyana ma bannaano maxaa kuu soo hadhay tii saddexaad ee muctadada ahayd haweenay ciddo tirsanaysa haweenayda marka ciddada tirsanaysa waa xaaraan in wax loo tasriixiyo marba hadday cidda tirsanayso waa ku guursanhayaa hadday ciddadu dhammaato anigaa diyaar oo nin kale kuma ogoli howlaha noocaasa guur iyo rabitaan guur in loo caddayo ma bannaano waa hadday ciddo tirsanayso haddii laakiin uu yahay hadalka in la sarbeebo tacriidka ah in loo duurxulo loo maldaho hadalka aan lagu dhejin ama aan lagu dakrin guurkii tacriidkii tafsiil baa geli doonao sheekhu matniga ayuu ku keeni doonaa tacriidku marka waan kala qaadaynaayo hadday haweenaydu ciddo rajciya ku jirto tasriix asagu waan soo diidnay ama almuctada looma caddayn karo khidbat اnikaax taa waan soo marray ayadii ciddada tirsanaysay hadday ciddadeedu rajciyo tahay islaam dalqad lagu furay ama laba lagu furay oo ninkii weli uusan ka samrin ayadu ma banaano in xataa loo sarbeebo iska daa cadayne sarbeeb xataa lama ogol hadday tahay ciddat اlwafaat islaan laga dhintay wey ama saddexdii baa loogu gurdumiyey oo waxay sugayso dambe ma jiro marka maxaa bannaan sarbeebtii tacriidkii ayaa bannaan walaa junaxa calaykum fima caradtum bihi min khidbat الnisaa aw aknantum fii anfusikum dadkaasuu khuseeya wuxuu khuseeyaa baa'inada ama haweeneyda laga dhintay ee ciddadaas asayda wadatee tirsanaysa amaa tii rajciyada ahayd ee ninkeeda dalqad ku furay ama laba ku furay ee wax u dhimanaa ay dhici karto inuu ku soo noqdo loomana sarbeebi karo loomana caddayn karo maxaa yeelay weli hawshii baa taagan matnigaas marka masaa'ilkaasuu sheekhu rabaa inuu gebagabeeyo wuxuu idhi sheekhu taxillu waa bannaan tahay khidbatu khaliyatin can nikaaxin wa cidda soo ma aragtay tii hore uu kugu bilaabay saddexdii dumarkaa ah aynu soo sheegnay taxillu waxaa bannaan khidbatu khaliyatin mid ka madhan doonideed baa bannaan can nikaaxin ka madhan iyo waciddatin cidda ay tirsanayso haweenayda ka madhan ee guurna nina uusan qabin ciddana aan ku jirin in la doonaa bannaan doonidda aad doonaysana inaad u caddayso iyo inaad u sarbeebtoba waa kuu bannaanta maxayl wax maanica ma jiro wax maanica ma jiro laa tasriixun limuctada ay laa yaxilu ma bannaano weeye tasriixun u caddayn limuctadatin miceeda tirsanaysa iyo dooniddii ma bannaano sheekhu kumuusan kala qaadin soo ma aragto ku jirto tasriixu waa mamnuuc jumlatan wa tafsiilan xoogu xadgudub baa ku jiro hadday xataa ciddulwafaa tirsanayso ama ay baa'ina tahay oo loo dhammeeyey dalqadaheeda waxaa dhici karta inayba markaa tirado anaa ku rabo diyaarah ay tirad cidida way dhammaatay kaalay maxaabad sugi islaanta aan guri gelinin haribin shaydaan baa iska jira naf baa jirta ha u bixin way hawshaan tasriix lama ogolo ayib maxaa kuu soo hadhay haddii aan tasriix loo ogolayn muctado walaa tacriidun lirajciyatin walaa yaxilu ma bannaano weeye tacriidun sarbeeb iyo hadalka in loo maldaho ama loo durxulo lirajciyati mid noqosho leh oo ninkeeda uu ku noqon karo maxaa yeele calaa'iqdii zawjkaan weli ka goyn hadday dhimato waa dhexlahaya waa inaga soo maray hadduu asagu ay muxuu ahaayey ayadoo horaysana isagaa dhexlahaya bal wadaaddo badan baa qaba xataa inaysan ka xijaabanaynin ayib jumhuur ulfuqahaa baa qaba islaantii rajciyada ahayd juu adoon dheh haddaad u galmooto waad ku noqotay xanafiyada iyo maalikiyada iyo xanaabiladu maxay qabaan islaan cidda ku jirto rajciye ah oo dalqad aad ku furtay ama aad laba ku furtay oon ciddadeedu weli dhammaanin haddaad u galmooto macnaheedu waa maxay waad ku noqoto waxaaskaada galmadaasaa noqosho ah marka haweenaydu marka haweenay weli xisaabsan weeye bannaanka inaad ka martaa la raba maxaa kuu soo hadhay kuwii wax loo sarbeebi karay wayaxillu waxaa bannaan tacridun sarbeebid baa bannaan fii ciddati wafaatin geeri ciddadeed wakada libaainin fi اladhari islaan loo gurdumiyo loo dhammeeyey oon rajciyo ahayn baainadu waxaa loo jeeda hadda ti albaynuuna noqonaysa dalqadihii baa dhammaaday wey wax dambo marka ninka uu ku noqon karo ma jiro xataa tankixa zawjan hayrahu wakada waxaa bannaan weeye tacriidun libaa'inin ay liciddati baa'in baa'ine ciddadeed mid ku jirta ama baaina can zawjiha zawjkeedii ka go'day oo ka furatay in loo sarbe way bannaan tahay fil adar haddaynu qabsanno khilaaf baa ku jira masaladu marka laakiin qowlka mashhuurkaa sidan ah ee xooga badan kadib sheekhu markuu masaa'ilkaasi ku hormaray fasalku laba mas'aluu markaasi ka kooban yahay markaynu hadda soo gaabinno masalo waa taa hadda uu sheekhu kuu sheego waa alkhidba waa midda soo socota waa alkhidba cala alkhidba hadda dee wataxrumu khidbatun calaa khidbatin ka bilaabanaysa nin islaan doonay oo la siiyey oo hawsha diyaarsanhaya ama wax loo ogolaaday inaad ka dul tagto iyo asidqu fii dikri masaawi اlkhaaib cinda tashaawur labadaa masalo fasalku yaa raacaya middaa khidbada ah middaa khidbada oo haweeney ciddo tirsanaysa iyo mid khaliya can ciddatin wa nikaax iyo mid mankuuxo ah aan u soo qaybinay labadaa masala raaci doonta doonid doonid ma laga dulgayn karaa sida beecbeec aan looga dulgayn karin iyo haweenaydii la doonaya makhtuubada ahayd hadday kula tashoto tira war hebel baa isoo doono oo ninkaasaa i rabee wadaadow bal ninkaa igala tali maxay kula tahay maxaa kugu aadan labadaa masalo sheekhu ka hadli doonaa masalada marka falsafadeeda masalada hore intayna ka tahay tacriidka iyo tasriixa haweenayda muctadada iyo haweenayda aan ciddada ku jirinba waa falsafadii asalkaee la yaqaana ee taqaaneen usuulka axkaamta shareecado laban bay noqotaa ima maqaasid wa ima wasaa'il falsafa huna waxaan oga jeednaa xikmaan oga jeednaa alfalsafa haddaad waxaan oga jeednaa xikmada mas'alada xukumka ma aha axkaamta shareecadu waa un labo maqaasid iyo wasaa'il shay maqsuud lidaatiha iyo shay lagu gaadho labadaa mid un weeye maqaasidda waxaan oga jeednaa waa xukumka ama masaa'ilka xikmadii iyo ujeeddadu sharcigu u dan lahaa iskeed u xambaarsan qudhigeed baa wadata hiya mutadaminatun lilxikmati binafsiha xukunka noocaasa maqsid baa la yidhahda ama maqsad waxaa tidhahdaba midka asagu taabica ah ee daba jooga xukumka maqsuudka ana wasiila la yidhaahdaa tusaale gaaban jumcadu wujuubkeedu waa maqsuud asacyu ilayhina waa wasiilo salaada jumcada ah inaad tukato oy waajib kugu tahay waa maqsuud in loo lugeeyo oo masaajidkii la aadana waa maxay waa wasiila ilaa salaati اljumca idan asacyu ila اljumca yajibu wujuuba اlwasaa'il jumcada qudhigeeduna tajibu wujuuba اlmaqaasid macnahaasaan oga jeedaa waxaa la mida zinada waa xaaraam taxriim اlmaqaasid alkhalwaةu biاlأjnabiyana waa maxay waa muxaramaة taxriim alwasaa'il maxaa yeelay haweeney aad la gooyn noqotay laba hadday isla gooyn noqdaanna subanu muxuu yidhi ashayطaanu ثaaliثuhuma shayطaan baa saddexeeya marka khalwadu maxay noqotay waa muxarama maxaa loo xaaraam yeelay waxay kuu geynaysaa zinadii muxaramada ahayd qasdan macnahaas marka yaa meesha ku jira haddaba maxaynu u jeednaa wasaaishu waa saddex wasaaishu waa saddex mid maqsadka u dhow oo kaabigaba oola saaran midda ayada waa la xarimaa biitifaaq wasiila qariiba min almaqsad baciidaة min almaqsadi jidda mutaradida bayna alqurbi wاlbucd saddexdaasay wasaa'ilku noqdaan waxa iga khuseeyana markaanu biyo dhaca gaadaad fahmi doontaan baan u malay wasiilada qariibatun jiddanta ah waxaa la almaqsid baa wasiiladu hadday u dhowdahay ujeeddadii sharcigu lahaa iyo maqsuudkii xukumkii toosa u taabanayay in la taxqiijiyana la raadinaya ama meesha in laga saar la raadinaya hadday u dhowdahay waxaa la siiyaa ka xukmi almaqsid baa ka casri alkhamri ka casri alkhamr khamrada in la miiro oo midhihii timirtii ama cinabkii laga miiro oo laga dhibciyo waa xaaraam maxaa yidhaha casriga iyo milmiladaas iyo shiididaas maxay keenaysaa shurb alkhamri bay wasiilo u tahay taxriimu shurbi اlkhamri waa taxriimu maqsid laakiin casrigu iyo miilidu waa maxay waa wasiilaة qariibaة jidda lishurbi اlkhamri ma tamise ma ah shurbi اlkhamri marka waxaa weeye waa muxaramu taxriima maqaasidi ama alcasru maxaan leenahay waa wasiilaة qariibaة min alkhamri wa min shurbiha idan fatuxaramu taxriima اlmaqsidi waa fahanteen baan u malay hadday wasiiladu baciida jiddan tahay oo aad oga fog tahay maqsidkii ma qaadato xukm almaqsid ma qaadato maxay ku miaaliyeen usuuliyiinta ama fuqahadu ka zaraacati اlcinabi wاtamr horta maxaa khamre laga sameeya qamadida iyo geleyda iyo cinabka iyo midhahaasaa laga miraa haddaan dhana ka warrama midho walbo ay dhici karta in khamre laga melmelo lama abuuri karo beeraha dalag lagama dhigan karo warwadaada waa la abuurta oo waa la dheebsada oo waa la cabaa oo waa la isku daaweeya oo zakawaadka laga baxo oo islaamka wax lagu taro oo waa lagu war waa ku sidee war beerihi maxaad ka leedaa wadaado maya waa waxaa dhacday in geley khamre laga dhigtay geley lama abuurka mamnuuc waxaa dhacday in cinab laga dhigtay khamr lama taaban karo adduunka baad rogaysaa ummaddii baad baabi'inaysa idan zaraacat اlcinabi waاtamri wanax waxaan leenahay waxay ka fog tahay maqsidka marka laa tuxaramu midaasoo kale wasiila qariiba iyo wasiila baciidda waynu suurayn hadday tahay mutaradida bayn alqurbi walbucd wadaaduhu way isku maandhaafaan dhowr goorna waa soo tilmaamo waxaa idhi had iyo goor masaa'ilku markay laba dhinac noqdaan dhaxtaashu waa laisku maandhaafaa way garateen baan u malay marka wasiiladii mutaradida bayn alqurbi walbucdi ahayd culmmadu waa isku maandhaafanoo waa la kala tagaa waxay ku miaaliyaan ka takhliil اkhamri nin baa soo qaaday markaasuu yii maa waan khal ka dhigay intaan saafigaray oon daawooyin ku daro oon ayada dhan mashiin ku shubo oon rogrogo ayaan kala goynaya biyo qumanoo la cabbi karaan ka dhigahaya way waalan tahay miyirkan u buuri cusbi iyo waxaan kala daagay iyo magaad kadibna geedihii horay ahayd baan ku celinhayaa buuri takhliilku muxuu u dhow yahay nin wuxuu yidhi waa wasiila baciida min almaqsid khamre in la caboo la hagaajiya ninku wuxuu le waa baan kala goyn hayaaba iyadaa liin baan ku miro waan baqin hayaa ujeeddadii laga lahaaba waan daba mar hayaa buuri ninkii dhankaa firi wuxuu leeyaha waa wasiila baciida min almaqsidoo la xarimi maayo wadaaddaa ku dhufta hadda aan badnayn oo dhowr ah nimanna waxay dhahdeen mee khamra waaba ayadii horta hadda maxay tahay khamro takhiilkaad hala gaadhe baashu waa xaaran lama naag mari karo kow aduguna ma taaban kartid amaad nasiraysaa oo marka intaad laba koor rogto aad kari weyda aad ku dhufataaba marka takhliilkii muxuu noqday waxaa laisku hayaa ma wasiila qariiba mise waa baciida inaad fahanteen baan u malay waxaan u jeedaa hadda khidbada ujeeddada la diiday maqsidka la diidan waa azina maqsidka la xarimay ee la diidan yahay asalka ah waa zina inay dhacdo oo islaan ciddo tirsan u galmooto ood ag hada huwa almaqsid waaan la xarimin ikhtilaaطulma'ayn u dhaco ansaabto ay dhunto balaaya ka dhacdo wadaadka hore biyihiisii iyo kii dambeon kala socon balaay ka dhacdo cudurro dambana hadda qolyahan dhakhaatiirta waa bay waa ciddada sharcigu u dejiyey xigan bay ku sheegeen hadda dhakhaatiirtu oo waa hore aan la fahansanayn taasaa maqsuud ah idan markaad tidhaahdo gabadhoo ciddo tirsanaysa waan ku rabaa inaan ku guursadaan rabaa tasriixani waa wasiila qariiba ila almaqsid oo zinada ah gabadhi markiiba intay ku rubi may rabtahaa waro ciddada ma sugi kare oogii qaadiga ila waxaaba tiri waaba ku rabaa inaan ku guursadaan ku rabaa been nin kale ha u sheegin diyaar baan waxayga waa diyaar التصريix lilmuctada waa maxay waa wasiila qariiba in zinadii lagu dhaco ciddadii la buriyo islaantu ay aafowdo adna aad kharibanto waa la xarimay ama tacriib waa ka fog yahay waa ka fog yahay baa'inada iyo ciddulwafaa iyo waa la fasaxay limaada nin dambana gabadhu ma sugayso aduguna waad sarbeebtaye maadan saafsaafin waxaa tidhi alla quruxsanidaa kollay suuqla'aan noqon maysa saan kuu arko laftirkaygu guurmeer baan ahaa tidhi baryahan meelahaan firfiiranhayaa waanku rabaa la soc waa war cadwey kaas ma aha sarbeeba waa maxay waa dakar reebaadiinnimo wey taa lama ogolo markaa laati waad quruxsan tahay maxaad suuq iyo arji leedahay kol aad tidhaahdo markaas idan tacriidkii markii rajciya ay noqotay islaamtana waa la xarimay maxaa yeele waaba xaas gabadha waabaad aafaynaysaaba ninkeedii baad ka khariba ku soo noqon lahaa laakiin markay baa'ina tahay waa laguu fasaxay lianna waa wasiila ka fog baciid can ilmaqsid asalkaasaa marka u jeeda inaan marka baraajino tasriixa ii soo tasriixu waa maa yaqطacu الragbata fi الnikaax cindana ma huwa tasriix lafdi walba iyo weer walba oo caddaynaysa inaad guur rabto si cad ayaa waa la tasriix waa maa yaqطacu الragbata fi الnikaax ama tacriidku sarbeebta inagu waynu naqaanaay waa maa yaxtamilu الnikaaxa wacadama maxaa tihi aad baad quruxsanta alla quruxsanida da quruxda inaad ujeeddo waa ku rabaa gabadh yaha iga warqab iyo iyo inaad ka hadlayso wixii sidii rabbiga abuuray wanaag waa dhici karta guurdoon baan ahay baad tidhi waxaa dhici karta inaad ujeeddo gabadhii aduguna alla kuu sakiro aniguna bal tu ii soo raadi meelahaasaan indhaha tagtaagahaya marka ereygu tacriidku waa maa yaxtamilu nikaaxa wa cadama labadaba waa ama wa cadamhu waxaad tidhahdaba ayib marka intaas aynu marka kaga tagno in sha allahu wadaadka waxay dhahaan caqdigaa xaaraama waxba zinadaa kora aadina wadaadow haweenay muctadaah in la meheriyo ayaa wuxuu yahay waa xaaraam xurima taxriima maqsidi haweenay ciddo tirsanaysa in meher lagu dhuftaa wuxuu yahay muxaram taxriim almaqaasid tacriidkuna waa wasiila baciida min almaqsid tasriixuna waa wasiila lilcaqdi اlmuxaram oo qariibo ah wadaadda halkaa ka qabto inoo soo gaabiyeen oo soo dhoweeyeen iyagaana ka gaaban markaad fahamka hadda aynu aynu rabno nimankii hore aanu soo marray baxdigooda wuxuu keenayaa caqdigu waa wasiilo laftirkiisu ilaa الzina marka tasriixi waa wasiilo caqdigu waa wasiilo muxuu yahay wasiilo galmadii xaaraanta ahay nimanka kuu soo gaabshan waxay dhaheen caqdiga muxarama caqdu الnikaaxi calىa muctadaةi waa xaaraam taxriima maqsidin tacriidku tasriixuna waa wasaa'ishii qariib ee baciid kala noqonay macnaha intaasaan oga jeedna maslada kale aan u gudubna wuxuu ihi sheekhu raxmat ullahi tacaala calayh wa taxrum waxaa xaaraana khibatun doonid calaa khibati man ruux dooniddii laga dul doono surixa loo caddeeyey biijaabati in laga yeelay guurkaoo la ogolaaday ilaa biidni asaga idankiisiiba mooye inuu marka fasaxo ama uu ka tagaba mooye eh, lagama dultegi kara xadiid gooni aana ku timid walaa yakhtub calaa khibati akhiihi ilaa an yadana lahu riwaayo kale xadiku uu leeyay inuu ka tagaba mooye ninbaa gabadh doonay gabadhi asagay waa heshiiyeen way dhammaysteen meerkii baa laga wada hadlay gurigii baa laga wada hadlay xilliguu dhici lahaa baa laga wada hadlay xilliga odaygii iyo duqii loo tegi lahaa baa yaal meel laysla dhigay markaasa ka duldhacday lama ogol ilaa inuu asagu ku fasaxo ama uu yidh waan ka tagay la soco ku yidhadaba mooye xadiidkan asalkiisa wa taqaana fi saxiix muslim fi saxiix bukhaari wa muslim akhiihidaa waxay ka qaateen xufaad min ashaaficiya iyo fuqaha kibaara waxay ka qaateen taa waxay khusaysaa muslimiinta keliya walaa yakhtub axadukum calaa khidbati akhiihi muslimiinta weeye yahuudiga iyo nasraaniga walow kaana dimiya majuusiga gaaladu ayagoo gabadhu meel fiican u maraysaad ka dullacaysa waxaad leeda waxaan iskaga tag bakhtiga intanna hoo anigana i gurso nin baan hawliitaa lamahe gabar yahay ma danaysanaysa indhaad caddayn bay leeyiin wadaaddo maxaa yeelay akhiihi akh iima meesha soo fadhi fain lam yujab haddaan la yeelin oon guurka laga aqbalin ninkaa asaga walam yuradda aan la radin gabadh buu ninkii wada hadlaan lamana ogolaan lamana diidin marna sandareera loo daadiyaa marna xoogu waa lagu yarkiciya lam taxrum xaaraan ma aha i ari khidbadu marka xaaraan ma aha haddaan arjigii baad qadimatay gabadhii baad doontay waad la hadashay inaad gurdoontaad u sheegtay warkiibaa meel dhaxa idiin marhay waayihana kumaysan dhihin ihina kumaysan dhihin marka ayadaa nin walba aylka wuu geysan karaa <laughs> aylka wuu geysan karaa waxaana udaliil xadiidkii faatima binti qays radi allahu tacaala canha mucaawi bn abi sufyaan mxua saxaabiga kale abu jaham wadaad kalena kumaha labadaasaa marka hore horta iskugu tego wada shukaansanay markaasa nebi allow nimankaasaa isoo doonay baa tali wuxuu hi mucaawiya waa wiil qorashadoo qiimo badan laakiin waa faqiir raadkiisaa raad uma weheliyo oday reer macalin macaali gabar buu doonay markaasay tihi maxaad xoole leedahay meel carro bannaan bu ku istaagay iyo wuxuu raadkaa ma raad iima weheliyo muxuu ujeedaa ilaniguba hadduu dad kale iyo duunyo leeyahay raadkiisa maxaa welinhaya raadad badan intuu ku joogsaday muxume raadkaa ma aragtaa wax ii weheliya ma jiro marka waxay ti run baad sheegaysa adaanku rabaaba kuwan wayba wareeriyeen bay jir marka wadaadkaa iska daabay tir amaa abujaham isagu waa nin haweenka garaaca xaggana socod badan ayib marka iska daa labadaasi usaama ibnu zayd guurso taa waxaa laga qaatay si loo jamciyo xadiidkii nabigu uu ku diiday nin doona inaan laga daba doonin iyo midda nabigu uu fasaxay iqraaran gabadhu waxay u sheegtay labada wadaad inay looltamahayaan nin walba uu shukaansiga u daldalahay nabigu ma dhihin xaaraan bay ku dhaceen see iskaga daba tageen macawi waa khaldanya ama abujahma la soo qabto nabigu ma dhihin wuu daaya wuxuu yidhi saxa wadaad ka fiican baan hayaa nimanka iqraarka nebi maxamed iyo nahyiga cad waxaa lagu jamciyey taana waa qabla alijaaba tan faatima binti khays nahyiguna waa bacda alijaaba jamacaasa loo badan yahay wadaadda qaab kale u jamciya way jiraan iska socon masalada waa dhammaato waa alkhidba cala alkhidba masalada labaad buu sheekhu u gudbay ninkii lala tashada lala tashado oy gabadh muslimada la tashato oy tiri niman baa isoo doonee maxaad ka leedahay nimankaas yuu u gudbay sheekhu waman istushiira ninkii lala tashado fii khaaibin doona lagala tashado dakara nin mustashaarka wuxuu sheegayaa masaawiyahu bisidqin buu u sheegay gabadh baa waxay kuti nin baa isoo doonay oo i rabee maxaad ka taqaanaa akhlaaqdiisa ka waran dhaqankiisa ka waran muxuu xoolo haystaa ninkaa waxaad ka ogtahayoo dhabaad sheegaysa oo gabadhaa markaa khuseeya guurkeeda iyo mustaqbalkeeda hadda koor waabaan isku dhacnay oo cunuhu igu dhegey hawl ku taalla ma ah waxaa la rabaa inaad tidhaahdo wixii gabadhaa khuseeyaa la raba laga hadlo walyaa moogta marka hawl la weydiiyo hawlo kale ku darsada lama ogolo waman ustushiira fii khaaطibi dakara wuxuu sheegayaa masaawiya masaawi alkhaaib doonaha xumaantiisa iyo ceebtiisa gabadhaa khusaysa iyo guurkeedu u sheegahaya bisidqin si dhab ah maxaa yeelay almustashaaru mu'tamar waida sansaxa axadukum akhaah falyansax iyo nabigoo hawsha sameeyaba ficlan kuna dhaqaaqay adiyadda usaame iyo labadii saxaabi aynu soo mar marka intaasaana lagu gaabsanaya run baadna ka sheeg waxaad leeda walaalay ninkaa anugu xumaan kale kuma laakiin wuu dabci qallafsanya waad ku og tahay xoolaan waana xoolo yar yahay waxaad og tahayee gabadhaa marka guurkeeda iyo danteeda khuseeyaad u sheegaysa ayib mana aha inaad marka ninkii taana xan lama yidhaahdee waa nasiixo islaam weeye ama waa kiibo bannaan tacaalow nakhtaaba filaahi saacatan meelii la dhihi jiray yay la mid tahay eh, waxaa laga yaaba laakiin adoo dabeecad xun inaad tidhaahdo wadaadkuu dabeecad xun yahay hadda goor baa waxaa laga sheegay bacdu salaf kutubtana soo guuriyaa nin baa nimay saaxiibbo ahaayeen baa dhintay markuu dhintay yuu baroor iyo miraad iyo aad buu u rafaaday ninkuu nin adduunka ku rogmaday buu noqday waxaa la wadaadu maxaa kugu dhacay alla qaatay aduguna waad socotaa walaalka allah u naxariisto saaxiibka lilaahi buu ahaa adaguna allaha ku dhowro waa sidee wuxuu yidhi ninku nin dabeecad xun buu ahaa buui saaxiibkay ah dabeecad xumadiisaasaan u sabri jiray oon taxamuli jiray u dulqaadan jiray oon u gegsan jiray ajir badbadaan ka heli jiray buui hadda hadduu dhintay ajirkii baa go'ay buui nin xakiima wuxuu ku yidhi haddaad adugu xaliim tahay dabeecadxudiisa madan garateenba adaa dabeecadxun buui balaayo meel fadhidaah ninka xaliimka ee dulqaadka badana gobtaa ah maba dareemo saaxiibkii iyo rafiiqiisu inuu yahay sayiulkhuluq iyo walaa xasanulkhuluq xuri dareemidda aad dareentee tihi waan u sabrhaye balaayo qabow ahaa ajir baan ka helay beenala khaainoo tuugaata adaa wuxuui aswaulkhuluq waa adiga marka maxaa ku dareensiiba dad xaliimtaoo kariim tahay siad ku dareentay inuu saaxiibka iyo rafiiqa yahay sayi اkhuluq waad fahateen baan u balay marka bahashu nin walba ninku ku riixa iska ilaaliya almuqadima alkhamisa fii khudbat اlxaaja khudbadii xaajada markaad guurka la dhaco ladhacahaye la is-ogolaada ee geedkai gogasha la tago furfurashadii yuu sheeku ka hadlaaya wayustaxabu waxaa la sunneeya taqdiimu khudbatin khidbatan ma ah waa khudbo waa khudbaة اxaaj hadalkii ararti hordhici hadalka la sabrabixi wey qabla اkhidbati doonidda ka hor khidbadu waa erayga khuseeya guurka inaad gabadha guursanayso oo gabadha lagu siiya khidba la yidhahdaa khudbaduna hordhiciisa iyo bilowgiisa hore alla ka cabsi iyo xusuus alle iyo salli iyo xamdala ku saabsan wey hadalku soomada wuxuu qaybisaa hordhac iyo iyo duluc iyo gebagebo intaa wey hordhiciisu ama arartiisu ama gogoldhigiisu waa muqadimaadka hore dulucduna waa macradulkalaamka waa ujeeddada u weyn ee ka hadlayso meeshaad ku baracanaysa wey ee ujeeddadaadii iyo wax aad kaga hadlayso inta u dambaysana khaatima la yidhahda waxaad gebagabaynaysaa ood khulaaseen ood ururin waxaad soo sheegtay marka wayustaxab waxaa la suga taqdiimu khudbatin arar in laga hormariyo qabla alkhidbati doonidda ka hor wa qabla alcaqdi meherku intuusan dhicin ka hor baa la sunneeya xadiidka mascuud baana hadda asal u ah inuu nabigu khudbat alxaaji saxaabada bari jiray tan aad ku khudbaysaan jumcooyinka iyo fadhiyada wahaabiyada aan laga waayo sumayn arag taasaa loo jeeda ayb walow khaaba alweliyu inta aan iskaga tagnay walow khaaba alweli weligu hadduu khudbeeyo weligii gabadha laga soo doonay aabbaheed iyo walaalka ninkii meherin lahaa ee idanka hayay ama mas-uulka ahaa ayaaba bilaabayba khudbadii in alxamda lilah ka sii daaya <clears throat> markuu khudbeeyey ila weligaaba soo dhammaystay zawjku inuu aqbalo umbaa la rabay meherka iyo hawshan u dhammaysto markaasuu yidhi anuguna ma ilaahay baa layga xigaa faqaala zawja alxamdu lilaahi wsalaatu calaa rasuuli illahi qabiltu buui <laughs> alxamdulilah allah mahadla buu ihi wasalaatu calaa rasuuli illaah nabadgelyo ama ammaanna iyo naxariisna nebi maxamed dushiisa ahaata buuhi qabiltu nikaaxi waan yeelay buui aad ku soo khudbayseen xaggana ii bandhigta saxa nikaaxu cala saxiix nikaaxu waa asaxaya haddaynu qabsanno sida fayo maxaa yeelay shaygaa yaree kaga dhex galay iijaabkii oo bandhigga weliga ah iyo aqbalidii zawjka ah waa maxay waa iska arar yaroo muqadimo ah oo loo baahan yahay mana dheero kala goyn mayso muwaalaadka shardiga ah waynu gaari doonnaaye bayn alijaabi wاlqabuul waa fasli yar oon dhib lahay sidaasay leeyihiin bal yustaxabu dalika waabaa la sunneeyaa in khudbadaa yartaa weliguna la yimaado zawjkuna uu la yimaado waa sida raafic uu dhiga heeda qultu waxaa dhi aلصaxiixu sida صaiixu laa yustaxabu lama sunneeyo wاllahu aclam hadday hal mar la yimid mar labaad laguma celiya bu naw weligii baa khudbada la yimide adugu warbadnin wey inaad tira aniguna in alxamda lilah u kaadi hawlba laguu bandhiga hawsha soo dhammaatay ama guddoon ama diid wax kaleed sii wado warbadnin wey wallahu aclam sidaasuu yidhi imaamku minhaajka iyo kitaabkiisa adkaarka sidana ku caddeeya ama kitaab اrawda rawdat اlmuftiin mxuu ahaa rawd aalibiin wacumd اlmuftiin sida wuxuu maray raafici sida hadda ku qoran raafici matnigiisa hore oo inay sunno tahay khudbaة اlwaliyi wa khudbaة الزawj ba loo bahan yahay sunno tahay asagu marka wakadalika fi sharxi اkabir الraafici sharxu kabiir الraafici iyo alrawda waxaa ku dhigan sunno weeye khudbadu labada meeloodba amaa minhaajku waa aragteen sida uu dhigay nawi uu saxiix yeele wakadalika adkaarkuna sida minhaajku waafaqsan yahay haddaba fain طaala الdikru dikrigu hadduu dheeraad il tan way gaabnaydi xamdale iyo salli bay ahayd weliba midda kitaabkiisa rawdaha iyo raafici sharxu kabiirkiisa waxay ku dareen maca alwasiyati biاtaqwa alxamdu lilah wsalaatu wasalam calaa rasul lah usikum nafsi bitaqwa اllahi qabiltu inu dhaha loo baahanya ilaahay mahadiyo salligu hala yimaado ummadda fadhidana alla ka cabsi u dardaarmo kadibna ha guddoomo xaajadiisi sidaasay ku dareen baraafici iyo nawowi fi rawda ayb haddaba fain طaala dikru dikriku hadduu dheeraado alfaasilu kala bixinaya bayn اlijaabi wاlqabuul lam yasixa caqdiga ma asixin bay ku yidhaahdeen qaacidadiina waa soo marteen alاshtigaalu bغayr اlmaqsuudi icraadu can اlmaqsuud inaad ku hawlanto ood faraha la gasho hawshii loo baana hawl aan ka ahayn waxay ku tusaysaa inaad ka jeedsatay ujeeddadii loo socday la rabay marka qaacidada horaan baad soo marteen almuhim laakiin waa masale la isku hayo ibطaalka wuxuu u baahan yahay daliil xoog badan waa masale ijtihaadiya daliil cadna ma laha daliil cadna fasliga asagaa waa fasli udan ah doonidii iyo caqdigii sunnana ah meeluu nabigu ku tafsiirina ma jirto ijmaacna ma jiro qiyaas cadna ma jiro qaacidadana aad isticmaasheenna waa qaacido waa musallama sax wey laakiin maxalka ku taxqiijiya wadaadkan yidhi alxamdu lilah wالsalaaةu calىa rasuuli اllaahi wauusiikum bitaqوى اllahi وطaacatihi qabiltu nikaxaha wataswiijaha bihada اlmahri اlmadkuur xaggee oga jeedsaday waaba ninka hawsha ku wade waaba socdaa masaga ka degay maba aamusini ayb marka qaacidada waa musallama laakiin waxaan idinku haystaa un tansiilkeeda la dejinayo meeshan la ysku hayo fasalkii koobaad intaasaan ku dhammaynay ee ku saabsanaa almuqadimaat an muqadimaynu soo maray ila tahay wuxuu u gudbay sheekhu faslun fi اlbaabi الثaanي fii arkaan الnikaax nikaaxa arkaantiisa iyo wixii raaci lahaa nikaaxu arkaantiisu waa شhan haddii la tafsiiriyo haddii laysku qabtona waa afar caaqidaanka oo zawjka iyo looga jeedo zawjada markaan faahfaahino weligiina ku dar saddex siiqadii ku dar maxaa soo hadhay iijaabkiiyo qabuulka ama siiqadii waxaa tidhahda asiiqa asiiqa الزawج والزawjaة والwaliyu iyo والشhaahidaan haddaad doonto waxaa tahay alcaaqidaan oo zawjka iyo waxaad ka dhigtaa weliga zawjadu maxal bay ka dhigaan wadaadaha qarkood oo maxalulcaqdi bay dhahaan iska badaa marka alcaaqidaan oo azawju walwaliyu ah ashaahidaan oo laba ah siiqadii afar zawjada haddaad gooni u tirsan maxay kuu noqon shan madax bannaan alcaaqidaan ashaahidaan asiiqa iyo maxaan ka tegey alwaliy ayb caaqidaha hadaad tiraado aadan kala qaadin sida khazaali maxalka iyo aadan kala tarinin labada zawjka iyo weliga caaqidaan bay ku wada geli karaan caaqidaan oo aad u jeeddo markaa zawjadii zawjkii weligii saddex baad ka dhigin markaad rabto inaad ururiso shaahidaankii oo hal ah siiqadii iyo shuhuuddii cafwan shahidaanki waan soo sheegay markaasuu kuu noqon hayaa saddex haddaad maxalka gooni u tiriso oo zawjada ah oo zawjkii iyo weligana tiriso shuhuudduna gooni u tiriso siiqadina gooni u sheegto markaasa shan kuu noqonaya lixdan ma laba labaad iga dhigaysaa alcaaqidaan ma horta balkowdhe ashaahidaanna laba idhe zawjadina gooni u sheeg weligii gooni u sheeg oo markaad caaqidaan ku farsata azawj wazawja weligii gooni baad u sheegi haddaad caaqidaan ka dhigto zawjka iyo weligana maxalulcaqdu haweenaydaad gooni u sheegi markaad farcinayso siiqadiina markaad tiraadana shan bay ku soo urursa alcaaqidaan almaxal asiiqa ashaahidaan waa ay garateen baan u malay intaas adugu arkaantiisa lagu sheegaa adugu dad kala qaqaadana zawj iyo zawjo iyo weli iyo laba makhraati iyo siiqo un soo istaag maculs bay kugu haysaa tiirarkan unbuu ka kooban yahay tiibuu sheekhu u gudba axkaamtoodu wuxuu yidhi innamaa yasixu nikaaxu nikaaxu wuxuu gala oo ku asaxaa biiijaabin bandhig wa huwa iijaabkuna zawajtuka waa kuu guursho weeye aw ankaxtuka waa kuu mehershay weeye iyo wa qabuulin ogolaasho waxaa laguu bandhigaad ogolaato tani waxay khusaysaa ishtiraadu siiqa siiqadu inay shardi tahay bay khusaysaa mar labaad bay soo noqon doontaa marka macno kale ujeedaan takraar marka ma aha qabuulkii asagu am bian yaquula zawj waa inuu zawjku yidhaahdo tasawajtu waa guursaday aw ankaxtu waa mehersaday aw qabiltu nikaaxa guurkeedii baan yeelay aw taswiijaha meherkeedii baan yeelay waa inuu sidaa yidhaahdo marka siiqa in loo baahan yahay wax khilaafa kama jiro cinda ahlicilm in siiqo ijaab iyo qabuul loo baahan yahay muran ma laha waxaan isku maandhaafna uun weedha wax lagu aqbali ama lagu yeelayo iyo iijaabku lafdigu noqon mooyeen in iijaab iyo qabuul loo baahan oo siiqo loo baahan yahay ila baa dhacahaya waa in la wada hadlo weligu hadlo ninkii wax loo meherinayo uu aqbalo hawshaasi muran ma laha laakiin waxaan isku haynaa ma gooni ahaa wax lagu aqbali laguna guursan mise weed walba oo tusaysa caqdigii ayaa meesha soo gelaysa sheekhu marka wuxuu yidhi wayasixu waa asaxaya taqadumu lafdi الزawji zawjka weedhiisu inay hormarto zawj maxaa laga rabay qabuul ogolaasho aqbalkeena inuu noqdaa la doonayay inuu asagu hormara way bannaan tahay weliguna uu dambeeyo calى اlwaliyi calىa iijaabi اlwaliy wayasixu taqadumu lafdi الزawji ay qabuulu zawj baa loo jeeda zawjka qabuulkiisi iyo lafdigiisi inuu hormaraa bannaan cal weliyi ka hormara ijaabkiisi kitaabalbayc baad ku soo marteen dhib mala hadduu mushtari yidha maala ishtaraytu waxaan kaa iibsay bikada kii kala yidhahda baayicna bictu gadaal ka yidhaahdo dhib ma lahayn baad soo marteen tanna waa la mid nin bay zawjka wuxuu hi gabadha heblaah waxaan kaaga guursaday intaasoo meher ah markaasuu hi waa kuu guuriyey weligiina dhib malaha wey maxaa yeele ujeeddadu waa maxay isku meelun baa loo socda taasay marka leeyihiin taqadum iyo ta'ahurkaasi waxba yeeli maayo caqdiga maxaa ujeedada waa caddahay walaa yaasixu maya nikaaxi walaa yasixu nikaaxu ma asaxaayo ilaa bilafdi taswiiji guurin weedheed in la isticmaalo mooyeen aw ilinkaaxi meherin weedheed la isticmaalo mooyeen horaan baad soo marteen inamaa yaasixu nikaaxu biiijaabin wa qabuul alfaadi u sharcu hunaana wuu soo celiyey hadda wuxuu ujeedaa tacyiinu siiqa horaanna waxay ahayd ishtiraadu siiqa siiqada iijaabkii qabuulku inuu shardi yahay fii sixati nikax ka soo hadlay sheekhu haddana wuxuu rabaa siiqadii weedheedii inuu kuu bardhabo o idhaad lafdigaa weedhaan ka hadaad ku guursato waxdi waa ka kac waa laba kala macnoo kala duwan takraar marka ma jiro ra'yigaas marka waa ra'yi annagu aan qabno xanaabiladu way nala qabaan nagama fogo amaa maalikiya laakiin xanafiyu ayaa gaashaanka noo daruuray abu xaniif iyo tolkiin waxay lafdi walbaa gabadha lagu guursan karaa waxaan ka ahayn lafduriba wixii kaloo dhan lafdutamliik walbayc cafwan iyo wasadaqa xataa way bannaan tahay dhe xataa lafduriba bannaan lafdi kaloo hadda inuu caariye ahaa iyo inuu ahaa ma xusuusto man lafdulbayc cafwan waxaan lafdulbayc ka ahayn oo dhan baa ku asaxayay dheh jamiic alalfaad haddaad ku dhahda gabadha waan kugu sadaqaysta anna waa kaa guddoomay meerkeeduna waa intaa waxay dhah nikaahu asaxahaya gabadha hebla waa ku siiyaa tidhi meerkeeduna waa intaa waxaa anagu waa hibadii waa kaa guddoomay oo asaxayaa bay dheheen waan ku mulkisiiyey gabadha heblaah meerkeeduna intaasaan kugu mulkisiiyey waa guddoomay baa tiri aduguna muku darahaya bilafdi muxuu ahaa bilaal wlibaax macnahaasaa saxan ayb idan laakiin waa maca dikri اlmahar haddaan meher la sheegin gabadha waa ku siiye iyo waa kuu hibeeyey iyo waa ku mulkisiiye waan kugu sadaqaysa macna la fahmi kara maa laakiin markaad sadaqo iyo tamliig iyo bayc iyo wuxoo dhan ba raaciso mahar meherka waa qariina caddaynaysa ujeeddadaada haddada wuxuu guur oga jeeda maxaad meherka u sheegta mierka wax walba fasirahaya sadaqadu sadaqada taqaananba waa tii guurka ah tamliigu waa kii guurka ah beecan waa beec guur hibadu waa hibo guur meherkaa caddaynayay yidhaahdeen maalikiin waxay dhaheen wuxuu ku asaxayaa bikulli lafdin siiqo walba iyo lafdi walboo tusan guur buu ku asaxayaa laakiin bishardi dikri اlmahri meher waa in la sheego ayagu halkaasay ku dhufteen ayagaana naga gar leh ayaga naga gara nimanka la yidhaahdo anugu beeca iyo hibadaa iyo sadaqaadda ma garanaye laakiin maalikiyadu warkooda ila qumanoo lafdi walba oo tusahaya guur inuu ku asaxayo caqdigu ayaa saxa limaada maxaa yeelay nikaaxu waa shay caqdi min cuquud اlmucaamalaat ashraf اlcuquud ba ha noqdo dadkuna qaab wax u kala guursanoo wax isu siiyaanoo wax u mehersadaan weer walbay ugu talagaleen inay wax ku kala guursadaan waxna ugu talagaleen shaaricu meelu ku diiday ma hayo asalna waa in loo daayo wixii cuquuda curfiga bini aadamka muslimiinta lagu noqdo oon quyuud badan aan la saarin taasaa asal ah shaaficiyadu iyagu waxay leeyihiin laba mid naga dhagaysta mid waa naqli midna waa nadar bay dheheen lafdi aan guurkaa ka ahayn ama nikaax ka ahayn lama isticmaali karaya limaada midda naqliga ah ilaahay subxaanahu wa tacaala guurka markuu sheegahayo laba lafdun baa soo artay nikaax iyo zawaaj baa soo aroor wax kalaba ma hayna dheh walaa tankixu maa nakaxa aabbaa'ukum iyo wixii la halmaala falamaa minha waطran zawajnaakaha lafdu taswiij iyo lafdu linkaax bas ah soo arooray de lafdiga inuu ilaah meesha ku sheegay maxaa culaysoo ku jira guurun baa laga hadlay waa laga xageed ka qaad waxay dhaheen waxaan ku xoojinnay xadiidkii ahaa fattaquu اllaha fi الnisa fainakum akhadtumuuhunna biamaanaة اllah واstaxlaltum furuujahunna bikalimaة اllah wakalimaة اllahi waxay dhaheen fi اlqur'aanna waa aلzawaaj والnikaax taa horta waxay dhaheen naqli way naga qabta ma wadaaddu meecdla ma budlinhayaane waxunbay ka daliil dhigan hayaan amaa nadarku waxay dhaheen nikaaxu caqdi mucaamalo madax bannaan ma aha shaa'ibo cibaadaa ku jirta tacabud baa ku jira sida maxaa yeele amray alfaad ulcibaadaat iyo adkaartuna waxaa laga shogaa shaarica waa caqdi fiihi shaa'ibatu tacabud lilamri bihi waa amray cibaadaduna alfaad iyo weeray leedahay shaaricaana dejiya nikaaxu marka maadaama dhanka uu ka soo galay cibaado dikri ahaanna uu noqday alfaadiisa waxaanu ka sugaynaa shaarica shaacima laba lafdi baan ka haynaa bay dheh oo ah annikaax wazawaaj la yidhi gabadhii nabiga nafteeda u hibaysay ee gabadh nabigu u bogi waayey saxaabigii kale codsan minkuu ku meerinay mina wuxuu idhi mallaktukahaa waan ku mulkisiye lafdu tamliig meel geeya waxay dhaheen waa ikhtilaaf اruwaad zawaaj mid baa sheegay min anikaax buu sheegay min atamliik buu sheegay waa qiso waaxida fadhi waaxida ka dhacday baciid waxaa weye nabigu inuu isticmaalay saddexda weedhoodba waa riwaaya bilmacna waxaana asal waa in la isticmaalay dhaheen wuxuu qur-aanku caddeeye oo ahaa azawaaj wanikaax shaafici waryar warkooda war sahlan ma aha marka halkaasay ka buskiciyeen annagu waxaan alfaadda waa idinka yeelay laakiin almaqsuudu waa macnaaha laa cibaarataha cibaaradu maqsuuda ma aha macnaha loo jeedaa lafdi walba oo guur nuxurkii ku tusa caqdigu waa ku asaxaya sababku waa sidaa wاlcilmu cind allah oo sababku halka wuxuu ka imanaya qaacida usuuliyood in badanna soo marteen adiladu waxay sheegtay nikaax inuu ku asaxaayo biidni الزawj oo looga jeeda ridahiisa idankii ama ridahaasna waa shay khafia lama arki karo madinadii ku tusi lahayd idanka ama ridahaasoo alfaada ah iyo weedhaha ayaa lagu xidhay weer walba oo marka kutusa calaa idni الزawj wa ridaahu ayaa waxay kugu filan tahay صixaة الnikaax kugu filan wixii kaleo dhanna tacyiinu lafdin waa tadyiiq cala umma alislaamiya leeyihi ummaddana ha wareerinna waabad aragteen waa lagu maba asaxay nikax dha waa burahaya haddii shaaficiye la maro hawsheeda wax yar baa nikax idinka asaxahaya wuxuu idhi sheekhu wayasixu waa asaxayaa caqdigii bilcajamiyati buu ku asaxayaa afaan af carabi ka ahayn cajamiyadu hadda afaan af carbeed ka ahayn baa loo jeedaa felas haddaynu qabsan maxaa yeelay waxay u dhaqaaqeen somaarta hadda shaaficiyu inay macnaha ictibaariyaan ninka soomaaliga guur buu isticmaalayaan waana macnihii lafdigii zawaajka ah ninka farisiga midka eh, reer yurubka faraju in walba tiisu ka sii daynay muqaabilkuna waa diidan yahay laa bikinaayatin qaطcan weedh maldahan oo sarbeeban kuma asaxahay lafdi sariixa la rabaa lafdi sariixa ayaa la lianna alkinaaya waxay u baahan tahay niyay rabtaa niyadiina makhaatiyaashu ma arki karaan lafdi cad oy fahmi karaan makhratiyaasha meesha fadhiya iyo goobta dadka joogaa la rabaa laakiin shay aad leedahay waxaan oga jeedaa guur guur ahaanna aan ku cadayn xaggana aan daahir ku ahayn ma asaxay laa bikinaayati walaa yasixu caqdu nikaaxi bikinaayatan acan gebi ahaanba ee acan bilaa khilaafka u ma aha in daliilkeedu uu taagan yahay ee ti horaa soo galaye tan khilaaf kuma jiro u jeeda walow qaala hadduu zawajtuka waa kuu guuriyey oo faqaalu ila qabiltu waa guddoomay lam yancaqid meherkaa ma guntamin cala almadhabi haddaynu qabsanno maxaa shuruuda siiqada ayaa waxaa ka mid a ah maxalulcaqdiga maxalulcaqdi waa haweenayda markaad meherka guddoomayso inaad ayada ishaarto gabadhan waan gursaad tiraada ama magaceeda aad sheegto ama damiir iyo sifa aad u celiso iyo tilmaan tacyiin baa la rabaa zawjadu oo maxalulcaqdi waa inay mucayano tahay hadda waxaan ku uri zawajtuka waa kuu guuriye damiirun baad sheegtay tee haddee maxaalima mise waa xaali mise waa zaynaba tee weeye mise waa geed axado fa qaal wuxuu qabiltu anna waa guddoomay guddoontay maxaad guddoonta waa yahay qabiltuhaa ama ama haadihin aad tiraahdo ama fulaana meherkeedan aqbila ad tirada la rabaa lam yancaqid cala almadhabi sidaasay ku yidhahdaan shaaficiyu waraajix min xayu daliilla waa inuu asaxaayo min xayu daliil waa asaxaaya limaada waxaa la yidhahdaa ficilka almabni calى طalb alasl annahu yakuunu muwaafiqan liلطalb waxaan ku uhi hebelow istaag istaag baan ku uhi waad booddo waad istaagtay istaagiddaadaasu ma aniga amarkaygii hawshayda baad u istaagto warkaygii baad fulinaysaa mise idkaabaad faraq u tidhi horta qaacidadu waxaa weeye alaslu أن الفعل المبني على طلب يكون موافقا للطلب falka ku dhisan codsi lagaa codsaday ee samayso wuxuu ku beeganya waafaqsan yahay wixii lagaa codsaday wadaadkan weligaa gabadhuu yaqaano horaan buu sheegayo loosla fadhiyo laga soo wada hadlay oo laga soo heshiiyey ilan meel layskaga soo boodi maaye ayuu igu meheriyey oo yidhi waan kuu guuri anna waxaa idhi isla naqaanay isla garangigii weeye qabiltu oo maxaan bi'iyey sidii nima shaaficiyo maxaa unagu sinsinisaan wixii meherabay la dumiyo marka hawshaasi qabuulku hadda uu la yimid zawjku yansarifu ilaa maa طalabahu اlwaliyu min الزawj fakaana kalmucaadi lafdan fakaana kalmucaadi lafdan marka hawlahaas layskuma sii dhigo wbidalika qaala abu xaniifata وaxmed abu xaniif axmed waxay leeyiin meerkan waa meer saxiixa walow qaala zawajtuka weligii walow qaala weliyi way adala soco zawajtuka faqaala الزawju qabiltu lam yancaqid meesha yidhaahdeen shaaficiy iyo abu xaniifiy axmed waxay leeyihin incaada wa hada huwa sawaab min xayu daliil wlcalm cind allah walow qaala hadduu yidhaahdo walow qaala zawju wayhada zawjka wuxuu yidhi zawujni ii guuri faqaala wuxuu yidhi weligii zawajtuka waa kuu guurshay aw mase qaala weliba wuxuu ihi tasawajha weligaba wuxuu idhi guurso faqaala wuxuu idhi zawjkii ninkii tasawajtu waa guursay saxa waa asaxahaya marka markan waa asaxay oo muxuu asaxay kii hore kan maxaa kala duwan uu jeedaa marka ta horaan rabaa zawijnii buuhi ii guuri faqaala wuxuu idhi zawajtuka waa kuu guuri intaa hore tiiru maxay kaga duwantay ii sheega wax hadda la fahmi karo lafdiga dambe hadda waa macquul ka dambe ow qaala waliyu taزawajha guurso damiir baa la tuuray waa tu laisla yaqaanay damiirku xagga ku dhacahaya ayb faqaala taزawajtu saxa markaa waa saxay lanno codsi go'an iyo aqbal go'an baa meesha yaalla marka oo damiirku asagu wuxuu leeyahay xadiidkii hadda aan sheegayna gabadhi waahibale nafsa nabiga u ibaysay nabi wuxuu hi qad mallaktukaha damiir bukanabo ka sii daayay wax kale ma sheeg waa la ysla garanaya gabadha ayad ahayd hadda anugu aan diiday waa kuu meersha amaa zawijnii iyo zawajtuka tii horay la mid tahay sida daahirka ah waalcilmu cind allah laakiin waxaa dhici karta inay yihiin waxaa weeyaan waa hawl isla ogaa ii guuri de waa gabadhaan maanlog hala hadlay ii guuri waa kuu guurshay annaga waxaan leenahay fa kaana kalmucaadi lafdan waraan baan soo sheegay tii horan bay noqonaysa ixtimaalka waarid weeye walaa yasixu ma asaxya tacliiquhu waxaa ka mid a shuruudu maxalku inuu mucayan ya waa soo marray inay khaliya min nikaaxin waciddana waad soo martay hawlahaasoo dhan be walaa yasixu tacliiqu an yakuuna alcaqdu munajazan baa sharda inuu go-an yahay oon shardi iyo waqti iyo muddo midna aan lagu xidhan tanjiiskana waxaa looga jeedaa an yakuuna muطlaqan bimudda min shar inuu ka maran yahay walaa yasixu ma asaxi tacliiqu tacliiqu اlcaqdi wاnnikaaxi in wax lagu xidho bizamaanin lagu xidho ama shardi lagu xidho ama wakti lagu xidho ma bannaan maala waxaa tidhi gabadha hebla ii guuri baan ku idhi markaas waxaa tidhi bil kadib waan yaan kugu meheriyey waagu markuu beryo ayay kugu mehersan tahay hawsha lagaa yeeli maayo bishu markay dhalato way kugu mehersan tahay إida jaءa شhahru ra'su الشhahri faqad zawajtuka iyo hebel hadduu soo galo waa kugu meheriyey kan hadday dhacdo waa kugu meheriy lama ogolo tacliiq lama ogola go hal masleay ka soo reebeen shaaficiyo in shaa allahu litabaruc haddaad in shaa allahu litabaruc u tidhaahdo waa dikri ilahay u tidhaahdo dhib ma laha laakiin haddaad tacliiq bimashii'ati illah u tidhahdo ma asaxay meherka asaga maxaa yeelay qiyaasan cala alcuquud اlأkhraa qiyaasan cala albayc bal huwa أwlىa baan leenahay limaziid الاxtiyaad waa caqdu mukaarama waa furuuj iyo abdaac ixtiyaad badan iyo ilaalin badan waa in la dhowro caqdi go-an iyo meher go-an wuu inu noto walow bushira haddii loogu bishaareey biwaladin ilmo dhalashadii oday meesha fadheel gabadha hebleeda foolinaysay eed ka cabsanaysay wiil bay dhashay gabadh bay dhashay walad baa loogu bishaareeyey faqaala wuxuu idhi in kaana ilmahaas hadduu yahay untaa dhadig faqad zawajtuka waaba ku guuriyey heblow adag igu bishaareeyey gabadha aday ku joogta la socuud bimacnaa waa kuu mehereyey ee ku korto wey aw mase qaala wuxuu yidhi in kaanad binti gabadhaydii heblo ahayd hadday tahay taluqaad mid furantoo la furay wactadad ciddo tirsatoo ilaa way kala maqan odaygu meel buu joogaa maalan gabadhina waa ka maqan tahay gabadheedii mid bay isku cadibnaayeene kii hadduu furay ciddadiina dhammaatay faqad zawajtuka hebel adaan kuu meheriyey buuri falmadhabu buطlaanuhu meherka inuu burhayo wey mirkaas waa baail maxaa yeelay lifasaad الsiiqa siiqadii baa eber ah ayb siiqadii ayaa faasiday maxaa yeele maxay ku fasaaday bitacliiq shardi baa meesha ku jira hadday tahay ilmahaad ugu bishaaraysato dhadii noqdo waa kuu meheriyey hadduu noqon waayana waxba kuma hayo wey meeshu maxaa yimid shardi iyo tacliiq baa yimid wuxuu idhi gabadhaydi heblaha haddii la furay ciddadeedina ay tirsato dhammaatay aday xaas ku tahay la soco haddaysan dhicinna waxba ma jira iska tag wey marka waa beltan ama ama weeye tacliiq shardigaasaa wixii la fasaadaya walaa yasixu ma asaxaya tawqiitu in la madaleeyo muddo iyo wakhti loo sameeyo caqdigu muddada ama ha noqoto muddo la yaqaan ama ha noqoto muddo aan la aqoonin ma bannaan maxaa yeelay haddii nikaaxu muddaba loo yeelo mutcu isku bedelhaya hawlihii raafidada ee shiicadu noqon haya annagoo raabiduu shaqi shuqu weli mhm. wadaadaa diida xuquudda noocan oo kale in siiqatulmaadi la cabiro oo looga jeedo inshaa ayaa waa inay muuqaalka noqoto maadi iyo khabar macnaha iyo nuxurkan ay noqoto inshaa way jecel yihiin ama hadaad ficil mudaaric ka sii dayso xaalana waa noqdaa istiqbaalla waa noqdaa baltan baa ku jira hawshuna waa guur iyo budci waxaa weeye ixtimaalka meesha laga saaro nimankii wax qodqoda jira way qodqodahayaan laakiin anuu wax dhiba uma arko maqsuudku waa maxay meesha loo fadhiyo cibaaraadku waxay un ka turjumahayaan waxa qalbiga ku jira xuruuf ama cibaaraadku waa qawaalib almacaani baa la yidhahdaa inuu odaygu u jeega gabadha kuu meriye guddo waa iska cadda wax hilibka loo cunay ee wax loo balqadayna sidaas wey marka dhib ma sii laha laakiin waa lasku dhiba nikaaxi in muddo loo sameeya ma banaan nikaaxu muddo wuu leeyahay cind allahi wuu ka leeyahay ama waad kala degi doontaan gabadha ama waaad ka soo korido waad dhiman doontaa ama iyadaaba kaa dhiman muddu wuu leeyahay cind allahi laakiin waxaa laga hadlaya waxaa weye markuu mihirku dhachayo yaan muddo la sheegin xaggana yaan laisku soo ogaanin abadan haddii kale wuu isu beddelhayaa nikaaxu اlmutca walaa nikaaxu الshigaari shiaarkii nikaaxiisina ma banaano gabdha isdhaafsi wey shiaar hadda anugu af kalon u garan ma jiraan wadaaduna shiaarkan bay iska dhihi jireen waa in laba gabdhood laisku doorsado nikaaxu shiaar asalkiisuna hadda min xaytu luga waa meesha bannaan faraaqa waxaad maqaysaa wadiifa shaakira iyo eh, shaakirku waa alkhuluw shayga bannaan wey eygu markuu lugta taagay geedaha ku kaasheeyana shakar alkalbi waa la yidhahdaa bannaanidaas maxaa munaasabaddu waa maxay labada gabdhood mid walba caqdigeedu iyo meherkeedu wuxuu ka maran yahay meher la'aan meher ma laha wey waa khaalin can isadaaqi wاlmahar waa caqdi ka maran oon wadanin wax meher ah shiqaarku shiqaarow maxaad ahayd wa huwa waxaa weeye zawajtukaha gabadhan kuu guuriyey calaa an tusawijanii inaad ii guuriso awgeed bintaka gabadhaada oday wuxuu guuri gabadhayda heble xaliimo la yidhaahdo yaan kugu meheriye wadaago bishard inaad ugu meherto aduguna gabadhaada hebleah gabdhaa la isdhaafsanhayaa wax meherana lama sheegayo wa budcu kulli waaxidatin mid walba xubinkeeda ee tarankaana sadaaqu اlأkhraa midda kale meherkeedi weeye oo markaas fayaqbalu markaa zawjku uu aqbalo odaygana waa aqbalaya kana waa aqbalaya waa niman gabdha isla hor fadhiya kadibna isdhaafsanaya nahyi cad baa ku yimid fi صaxiix xadiidki ibn cumar naha can الshikaari washikaaru an yuzawij arajul ibnatahu calaa an yuzawijahu ibnatah laysa baynahuma sadaaq tafsiirkaa dambe ama waa tafsiir nabowi ah ama waa tafsiir saxaabi kilaahumana waa xuja hadduu tafsiir nabi maxamed yahay muranba ma laha hadduu mid saxaabi yahayna alraawi adraa bima rawaa fiqi ahaan iyo lafti ahaanba asaga kaa yaqaana iyo macno ahaanba washaahidu yara maa la yara alghaa'ib taasi marka nahyigaasaa ku yimid mana asaxahay jumhuur ahlcilmi sidaasay abaan nikaaxa inuu baail yahay usan asaxin nikaaxushigaar maxaa jira naskaas iyo daliilkaasay ku dhageen xanafiya yidhi maya nikaaxu waa asaxaya meherkuna waa faasid bay dheheen hadday labadooda gabdha isdhaafsa hebelow gabadhaydi heblaan kugu meheriyey bishardi inaad ugu meheriso gabadhada heblaah ama hebelow walaashay baan kugu meheriyey heblaah aduguna walaasha hebla igu meheri wax meheran aan la sheegaynin oon ahayn in la isdhaafsada laba gabdhood waxay dhaheen nikaaxaasi waa saxiix xanafiyo walmahru faasid halkaasay mareen waxaa la yidhi war adiika aggeed war xadiidka annaga kuma tumanayna xadiidka fahmay dhaheen fahandara idin haysee xanafiyanimo war badan ee moogta way dhib badan yihiin waxay dhaheen liأnna faasid الصadaaqi laa yacuudu bifasaad اlcaqdi bay dhaheen meher baa fasahaaday meherkii baa duray oo kharibma mooyeene caqdi ma buri zawj waaka zawjo waata waaka weli waaka mkhaatiyaashu waat wax walba waa diyaar meherkii gabdhaha unbaa laga dhigay mid walba xubinkiia taranka kii lagu doorsaday meherkaa faasiday lianna waxay dhaheen fasid asadaaqi laa yacuudu bifasaadi اlcaqdi halka way ka duuleen waxaa la yidhi caddeeya suureya mitaalu kamaa low tazawaja bikhamrin hadduu gabadh mehersado meherna oga dhigo litar khamraa ka warramay dheheen dumar waxay dhaheen saxa wa baطala asadaaqu fakadalika hunaa bay dheheen xanafiya god bay kula gelahayeen niman imtixaana wey waxay dhe kale naga dhegaysta midda kale waxaa weya haddii meherku caqdigu cafwan nikaaxu iyo guurkuba hadduu ansixi jiray bilaa tasmiyati mahrin fakayfa yabطulu bay dhaheen bishari faasidin guurkii meherku sooma asixi karo isagoon meherba la sheegin haabay dhaheen isagoon meherba la magacaabin haa haddaba meher faasida sheegiddii caqdigu soo ugu buurhayaabay dhaheen nimay baasha udhig cagta u dhigaya marka waxaa weeye xanafiya bartaas ayay ka boodeen jumhuurtu waxay yidhahdeen haddaan nas horta naska si dhaha oo haddan anugu nas baan haysanaa foodaanna idin gelinay nahyiguna wuxuu keenayaa fasaad iyo baطlaan miaal daliiluhu lmucay dheh nabigu iyo shareecadu mucay naga reebtay ninka haweeney maanta muc ku guursada ka warramay xanafiyadu waa mihir baail dhen waana caqdi faasida fakadalika shikaaru baa layidhi haddaad caqli rabtaanna caqli annagaa la diyaara la haddaad daliil rabtaanna xadiidka hooya kadalika waxaa la yidhi cayn waaxidaah ma noqon karto ciwad iyo mucawad canhu cayn waaxida ma noqon karto fii cabdi waaxidi i ani inay ciwad noqoto xaggana ay noqoto mucawad canhu sida mabiicdu xaggana aysan lacag u noqon karin aman u noqon karin laa yumkin an yakuuna amanu mabiican wa fii nafsi اlwaqti an yakuuna amanan maa yumkin hadda waxaad meesha ku haysan waaas bayin shiqaarku waaba sida cudurkala ku darsadaa la yidhi nikaaxu waxaa la rabay inuu noqdo caqdu mukaarama ayuu ahaa gobonnimo isxidhiidhin sakan buu ahaa baashan waxay noqotay beec cusub cad baa loo qayaxan waaba midgaannimo hebelow gabadhaada igu shardi ana gabadhayda oona isku oona isdhaafsanno waa beec caadi sayladii suuq baaba ka dhacay meesha nikaax wixii laga rabay gobonnimo ahaa iyo ismaamuusyada ahaa iyo milga ahaa oo dhan baad ku tumateenba wixina waa maxay waaba ciyaal suuqnimaa la yidhi walidaalika axsana ashaaricu fii taxriimi nikaax ishikaar jumhuurtu marka waxay la tahay inay la qululiyeen xanafiy a ka socon sheegu wuxuu yidhi fain lam yajcal hadduusan ka yeelin albudca xubinkii taranka sadaaqa meher uusan ka soo qaadin fal asaxu sixatu sida asaxa uma nikaaxa inuu asaxaayo hadduu hor hebelow gabadhaada heblo ah igu meheri anna gabadhaydaan kugu meherinayaa meherkeedina waata adna gabadha meherkeeda keen hawsha waa dhib yartaayo ila mogta hadda meher baa la sheegay tanna waa iska codsi aan diidi karo marka taa waxay ku cilaynhayeen cilada bulaanka shaqaarku muxuu yahay tashriig baa ka dhaca iyo iyo hawlahaasay cileeyeen imaam xaramayn ra'yigiisa ila saxan cilalka la sheega mustanbaada ah fi nahyi kulli cilo sugnaan karta ma aha naska caddeeyey inuu min baabi eh, alxifaad calaa makaarim اakhlaaq ujeedana waa dhici karta asbaabta cilalkaad ku ijtihaadeen kulli waa manquud uu yidhahda isagu isagaa ku garlaad moodaa walow samaya hadday magacaabaan maalan bay sheegeen labadii gabdhaha isdhaafsanaya baa maal sheegay maca jacli budci sadaaqan ayagoo weliba xubinkii taranka ka dhigay meher baطala fil asaxi waa burahaya meesha fil asaxi sheekhu uu yidhi fil adhari baa ku fiicnayd lannu masle laba qowloo shaafici baa ku jira qowlna wuxuu ku jiraa fil um oo mansuus ku yahay qowlna musani baa filmukhtasar ku sheegay marka tacliiqu kuu soo diiday tacyiinu zawja waa shari tacliiqu waa mamnuuc oo tanjiiskaa shari ah tawqiidku waa mamnuuc waa inaan muddo la sheegin oo mulaq yahay nikaaxu shikaar wuu kuu soo diiday marka shuruud sixa wuxuu kaloo ka tegay sheekhu alikhtiyaar alikhtiyaar gabadhu waa inay guurka dooratoon lagu qasbin ilaa meelhu banaanaa ijbaarku banaanaa oon gaari doonaa mooye waxaa kaloo shardi ah waa cadam اlixraam gabadh waa inaysan muxrimad ahayn hadday muctamarad tahay ama xaajiyo tahay meerma wuxuu gudbay masalo kale walaa yasixu ma asaxahayo nikaax iyo guurkii ilaa bixadrati shaahidayn laba makhraati joogidood mooyeen halkaa baal ku istaagno wallahu aclam